iyo lixaad ayaan halkan ka bilaabeyna insha allah caawo oo baabkaas tasyiinu lqur'aani bisawti xadiidka labaadka ah xadiidka kun boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي ramat abarana cmr cali alfalas wa iqat xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid الqaطaan qala xadaثana shucba qala xadaثani طalxa hy طalxa ibn sarif weeyaan wa iqat faadil qaari wa alyami can cabdiraxmaan bn cawsaja wuxuu ka wariyey alhamdani wa iqa can bara bn caazibin radi allahu taعala canhuma qala wuxuu bara bn caazib qaala rasu rasuulka wuxuu yidhi sal allahu calayh waali wasalam zayinuu war ku qurxiya alqur'aana qur-aanka biaswaatikum codkiina ku qurxiya weeyaan qaala ibnu xawsaja wuxuu yidhi ruwaadda xadiidka ka mid ah kuntu waxaana nasiitu haadihi tan mid hilmaam ayaanhay zayinu lqur'aan ayaan hilmaamay oo horaan aan ka wariyey wara bna caazib xataa dakaraniihi ilaa ay uga xasuusiye xasuusiyey addaxaak ibnu musaaxim ninkaas daxaak ibnu musaaxim la yihahdo oo saduuqun kaiiru irsaalka ah saduuqun kaiiru irsaal ninkaas ayaa xasuusiyey oo yihi waryaa wartii abraa bni casib ka warinay sooma ahayn arinta isaga ah nacam markaasaan dib xasuustu yidhi raximahum allahu jamiica marka qur-aanka kariimka in codka lagu qurxiyo waa amarka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qur-aanka dhadhankiisi macaanidiisi qofka inay u daadegaan oo macaanida tafahum iyo khushuuc iyo waxaa weeyaan tadabbur ula imaado waxyaabaha aad ugu qayb qaadana waxaa ka mid ah qur-aanka qofka xasana sawdkaa in qur-aanka uu akhriyo qofka marka qof kasta oo qur-aanka akhrina inta karaankiisa uu gaarsiin karo inuu gaarsiiyo qur-aanka kariimka ah codkiisa inuu muxuuah ku qurxiyo intuu kari karo yacni qof walba intuu kari karo meesha ugu sarraysa qofka inuu gaarsiiyo qurxinta qur-aanka qurxina sawdka ku qurxina inuu gaarsiiyo ayaa loo baahanya wayaan xadiid kun iyo toban iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala imam nasaعي amt abarna mxamed ibnu zumbur almaki ahy ibn abilashar weeyaan wa saduq lahu awhaam qala xadaana ibn abi xaazim xadaana ibn abi xaazim ibn abi xaazim waa cabdilcaziz magaciisa abu xaazimna waa slm ibn dinaar ninkaa taqaaneen weeyaan marka cabdilcaziz ibn slm ibn dinaar weeyaan abu xaazimkaas waa kunyada ninka la yihahdo slm ibn dinaar ninka la yihahdo cabdilcaziz ibn slm ibn dinaar amaba slm ninkan cabdicaiz ibn abi xaasim waa saduq faqih saduq faqih weyaan can yaziida ibn cabdillaah ibn usamat ibn lhaad aleyfi waa iqat mukir badan ayuu wariyaa can muxamed ibn ibrahim ibn xaari ataymiy waa lahu afraad axaadiis uu gooni la noqdo ayuu leeyahay can abi slmt ibn cabdiraxmaan iqat faqih mukir can abi hurayrata radi allahu tacala an ardaa أنhu أbu هurayرa samca wuxuu ka maqlay rasuulahi uu ka maqlay salى الlahu عalيه waslm yquul isagoo leh maa adina ma dhegaysto allahu alla weyne subxaanaه watacaala lishayin wax ma dhegaysto maa adana intuu adina intuu dhegaysto linabiyi nebi xasani sawti cod quruxsan yataqanaa ku geeraaro amaba codkiisa ku qurxiya bilqur'aani qur-aanka yajharu bihi weliba kor u qaado intuu ilaahay dhegaysto nabigaas oo qur-aanka kitaabka alle kor u codkana ku qurxina intuu dhegaysta ilaahay wax kalou dhegaysta lama arko weyaan subxaana wa tacaala marka qofka saxasana sawdkaa oo qur-aanka ilaahayna ku akhrina ilaahay baa dhegaysta subxaana wa tacaala ambiyada ayaana dhegaysaga ilaahay ugu sii badanya subxaana wa tacaala marka ilaahay qofkuu dhegaysana bal ka warramo marka haddii marba aad ogsoontahay inuu alla ku dhegaysana subxaana wa tacaala codkaada qur-aanka aad ugu qorxi tadaburkana ha la socdo weyaan xadiid kun iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasali raxmat llah akhbarana qutayb bna saciid qaala xadaana sufyaan bn cuyeyna can الzuhri maxamed shab الzuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu calayh wali slm qaal nabigeena wuxuu yidhi maa adina allahu alla weynama dhegaysta caza wajal lishayin shay yacnii wuxuu la jeedaa adanahu dhegaysigiis linabiyi nebi yataqanaa ku geeraaro amaba ku dhawaaqa bilqur'aani qur-aanka waxaa weeyaan oo qur-aanka codkiisa ku qurxiyo ilaahay dhegaysi u dhegaysto shay aad dhegaysto oo kaas ka dhg all uga dhegaysi baday maa adina ma dhegaysto allah alla weyne caza wajal lishayin shay yacnii wuxuu la jeedaa adanahu dhegaysigiisa nabiyi nebi yataqanaa ku sawd qurxiyo bilqur'aani qur-aanka weeyaan xadiidka kun iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam s aleh amat lla abarana sulaym bni daawuud almahri wa waahiqa can ibni wahb cabdilahi bni wahb iqatu xaafidun cabid qaala ahbarnii camr bn xaari almisri iqatu xaafidun cabid ana bna shihaab maxamed bn hab zuhri imaamkii ahbara wuxuu sheegay ana abaa salmata bni cabdiraxmaan ahbarahu inuu u sheegay ana abaa hurayrata radia allahu taala arda xadaahu inuu u warramay ana rasul rasulka sal slm samica inuu maqlay rasuulkeena calayhi sala slam qiraa'ata abi muusa abuu muusa alashcari oo qur-aan akhrin ayuu maqlay qur-aan akhrintii abi muusa alashcari ayuu maqlay qtiy waaa la siiyey abu musa ashcri mizmaaran turumba ayaa la siiyey oo min mazaamiiri ali daawuud reer daawuud aalkoodii turumbooyinkoodii ayaa la siiyey calayhi salaam wuxuu la jeedaa macnaha waxaa uciya sawtan xasanan ka sawti اlmizmaar waladii yushbihu sawta daawuuda fi اlqiraa'a lizabuur sidaa weeyaan cod waxaa la siiyey qurux badan oo nabi daawuud calayhi salaam markuu akhrinay kitaabka zabuur ahaa uu akhrin jiray siduu u qurxin jiray oo kale ayuu muxua ah la siiyey turanbada codkeeda waa cod quruxsan xaaraannimada iyo xaaraannimadao baab kale laakiin cod lagu shabaha turanbo oo saa u qurux badan ayaa waxaa weyaan la siiyey weyaan ninka la yihahdo eh, abu muusa alashcari radia allahu ta a sida loo siiyey nebi daawud iyo alkiisa xadiidka kun iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa ah ama saxiix isnaad ah. qaala alimaam nasai aleh akhbarana cabdiljabaar ibnu calaa ibnu cabdiljabaar alcaطaar walaa ba'sa bihi baas badan kuma sugno can sufyaan ibni cuyayna can الzuhri can urwa ibni zubayr can caaishaةa radi allahu ta ardaha qalat xadiian umana caaisha samica الnabiyu nabigan wuxuu maqlay sala اllah alay slm qira'ata abi muusa alashcari ayuu maqlay faqala wuxuu laqad uutiya waxaa la siiyey hada abu muusa alashcari ama ninkan min mazaamiiri aali daawuud reer aali daawuud turumbooyinkoodii calayhi salaam ayaa wax laga siiyey weyaan xadiidka kun iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad isnaa qala imam caleyh raxmat ullah abarana isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey weyaan qala wuxuu yihi xadaana cabdirazaq ibnu hamaam asancani wa iqatu xaafidu tagayara fii akhirihi qaala xadaana macmar ibn rashid alsdi wa iqatu habt can zuhri maxamud shaabi zuhri can urat ibni zubayr can caaishata radi allahu ta ardaha qalat xaytir umuna caaisha samica wuxuu maqlay rasu rasulka al sl slm qiraata abi muusa ayuu maqlay alashcari radia allahu taala arda faqala wuxuu yidhi laqad utiya waxaa la siiyey hada kan mizmaaran trumba oo min mazaamiri ali daawuud ayaa la siiyey calayhi salaam xadiidka u dambeeya baabka waa kun iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid daciifa مليكة واثقة فقيه هي أدرك ثلاثين صحابيا صدن صحابي أي لك المي وهي عن يعلى ابن مملك المكي ومقبول أنه يحيى يعلى سأل وحويدي أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي أيا وحوي وحويدي عن قراءة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن أخرنتيسا إي وصلاة سلاديسا قالت وحيت ما لكم وصلاته أذنكي سلادين محا إذن كدحي يعني aalada salaadiisa ay haydtiin aad bay u kala duwan yihiin weyaan uma kadibna nacatat waxay tilmaamtay qiraa'atahu nabiga quraan akhrintiisay tilmaamtay faidaa hiya ooba iyadoo tancatu tilmaamaysa qiraa'atan akhrin qur-aan akhrin mufasaratan la kala saar xarfan xarfan yacni kelime kelima loo kala saaray oon isku dhegnayn oo ikhtilaad uusan ka dhexayn ay muratalatan wa mujawadatan hayr mukhtalita sidaa weyaan marka saas ayay tilmaamtay lakiin xadiidka waa xadiis daciifa waa tian laakiin axaadiis saxiix soo marnay oo madig ahayd baabkan marka wuxuu ka warramayaa in qur-aanka lagu qurxiyo sawdka oo qof walba inta karaankiisa uu la imaado ilaahayna subxaana wa tacaala dadka codka uu ku kala fadilay dad baa ilaahay cod quruxsan uu siiyey dad baa dhexdhexaada dad baa ka hooseeyo laakiin kulligood ajarka ilahay wuu siinayaa in qur-aanka ilaahay subxana wa inta la kara lagu akhriyo waa loo baahanya tan fadli aad u weyn uu leeya cabdulahi bn muusa ninka la yihahdo eh, abu muusa alashcari cabdulahi bn qays fadliguu leeyahayna isna wuu tilmaamaya oo aad iyo aad nabigeenna uu ku tilmaama calayhi salat slam in la siiyey cod qurax inaba aan caadi ahayn in la siina marka axaadiista macaani ahaan oo isku dhow yihiin in laisfaro in codka la qurxiyo iyo fadliga uu leeya cabdulahi bn qays labada ayaa laga qaadanaa weyaan iyo wix kaloo soo raacaba baabka afar iyo siddeetanaad baabu takbiiri lirukuuc rukuucda in allaahu akbar loo yidhahdo oo takbiir lala imaado ayuu baabkan u baab yahay markaadmarkaad rukuucda la imaanayso ood qirada dhammayso ood rukuucayso allahu akbar meesha marka waxaan ka gelaynaa ilaa muxuu ahaa qaybo badan oo ka mid ah takbiiraat salaada dhexdeeda in takbiiroo loo baahay in lala imaado takbiir ayada hadal ma lahan waa rukni arkaanta salaada ka mid a ah, waa takbiirat lixraam waa albaabkii furihii lagu soo gelayay salaada kaa isaga laba maarmaan wa laakiin takbiiraadkan kale waa wax loo baahan yahi lala imaado laakiin haddii laga tagana salaadda ayna buraynin haddii laga tagana salaadda ayna buraynin marka takbiiraadka iyaga ah waxaa weeyaan iyo meelaha lagu dhihi ayuu halkan baabkan u baab yahay waa yahay xadiidka kun iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي caleyh raxmat اllah akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi asacdi wa iqa qaala anba'na cabdullahi mubaarak wa iqat habtun xuja waa imaamkii can yunis ibn yaziid اlayli wa iqa can zuhri mxamed shaabi zuhri can abi salmt bn cabdiraxmaan ana abaa hurayrata raawiyat islaam cabdiraxmaan ibna sakri dowsi radia allahu taala an arda xiina goorti istakhlafahu uu khaliif ka dhigay ama uu ugu tagay marwaanu marwaan ibnu xakam uu ugu tagay caali madiinati magaalada madiino isaga ayaad gobnatoore ka ahaa marwaan ibnu xakam intuusan khilaafada muslimiinta qabanin oo muddo sanad ka yar uu hayay intuusan qabanin ka hor magaalada madiina ayuu amiir muddo dheer ka ahaa xilligaasa marka intuu meel safar u aaday ayuu abu hurayre yidhi adiga marka wakiil iga soo noqo oo meeshii igu siisin kusimo uu ka dhigay ana abaa hurayrata abaa hurayra xiina goorta istaqlafahu kusimo uu ka dhigtay marwaan ibnu xakam cala madiinati magaalada madiino kaana wuxuu ahaa abu hurayra idaa qaama hadduu u istaaga ila salaati salaada almaktuubati ee faradka ah kabara allah akbar ayuu dhihi jiray uma kadibna waa takbiirat alxaramta ayada uma kadibna yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray xiina goorta yarkacu rukuuci faida rafaca ra'sahu markuu madaxiis kor u qaadana min arakcati rukuucda kor ugu qaado qaala wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidahu ayuu dhihi jiray rabbana walaka alxamd samica allahu alla inuu maqlaa wuuna ajiiba liman qofkii xamidahu alla mahadi iguu maqlaa wuuna ajiiba rabbanaa rabbiga naga walaka adi ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahadoo dhan uma kadibna yukabiru allahu akbar ayuu nabigu dhihi jiray sal slm xiina goorti yahwi oo hoobanaa saajidan xaalu ima sujuuda markuu hoobana oo sujuud uma kadibna yukabiru nabiga alla kura yuu dhihi jir xiina goortii yaquum uu ka soo kaca min aintayni labada ragca bacda tashahud markuu atixaadka la imaado kadib labada ragca markood ka soo kacaana nabiga allah kura yuu dhihi jir calayhi salatu salaam yafcalu dalika arrinka ayuu samayn jiray yafcal wuxuu samayn jiray mila dalika arrinkaas oo kale xataa yaqdii salaatahu salaadiis ilaa uu muxuu ahaa guto weyaan takbiiraat اlintiqaal ayaa layihahdaa takbiiraat اlintiqaal rukuuc ayaad ku jirtay kadibna ictidaal aad bixi rabtaa allah akbar kadibna eh, samic allahu cafwan eh, waxaad ku sugnayd ictidaal waad sujuud baa udegaysaa waa allah akbar weyaan waad ka soo kacaysaa allah akbar waa sida hadda annaga aan samayno takbiiraat alintiqaalka annaga aan samayno oo hadda yani aan ku dhaqanno asalkoodii ayaa lagaaga warramayaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, iyo saxaabadiisii waxay samayn jireen ayaa lagaaga caddaynaya faida qadaa hadduu u dhammeeyo salaatahu salaadiisna sallama wa sallama uu salaamo noqsada aqbala wuxuu soo qaabali jiray calaa ahli masjid dadka masjidka ay usoo jeesan jiray fa qala wuxuu dhihi jiray allih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantay ay ku sugan tahay innii aniga la ashbahukum kiina idinku kaasho badan ayaan ahay salaatan xagga salaada birasuuli rasuulka al sala allahu calayhi waali wasalam saasay abuu hurere dhihi jiray marka intuu saa la imaada ayuu kadibna wuxuu ahaan nabi maxamed alay sala slam aniga ayaa ku ekasho badan baabu rafci lyadayni labada gacnood kor in loo qaado lirukuuci xilliga la rukuuca xidaaa furuuci اludanayni labada dhagood meeshooda hoosoo farcigooda ah ee meel ku beegan in kor loo qaado labada gacmood ayuu baabkan u baab yahay rafcu اlyadayni lirukuuci xidaaa furuuci اludunayn baabu rafci اlyadayni labada gacmood in kor loo qaado ayuu baabkan u baab yahay lirukuuci rukuuc darteedna kor looga qaado xidaaa furuuci اludunayni labada dhagood faracooda kubeega kubeegankoodana kor loogu qaado ayuu baabkan u baabiya xadiidka kun iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaa caleyh raxmat ullah akhbarana cali bn xujr wa iqatun qaala ambana ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya wa iqatun xaafid weyaan can saciid ibn abi caruba iqatun habtun yudalis can qataada ibni dacamata saduus albasri iqatun habtun yudalis can nasr ibnu caasim illeyfi albasri waa iqa can malik ibn lxuwayri asaxaabiy aljaliil albasri almutawafa arbaca wasabciin hijriya qala wuxuu yihi malik ibn xuwayri ra-ytu waxaan arg rasul rasulka alla arg sal slem yarfacu isagoo kor u qaaday yaday labadiis gacnood idaa kabara goortuu allah akbar yidhaahdo waidaa rakaca goortuu rukuuca waidaa rafaca rasahu goortuu mxu madaxiisa ka soo qaado min arukuuci rukuucda xataa balagataa ilaa ay ka gaareen furuuca udunay labadiisa dhagood waxaa weyaan faracooda iyo qeybtooda hoose saas ayuu leeyahay weyaan radia allahu tacala canhu arda baabu rafci alyadayni labada gacmood kor in loo qaadayu baabkan u baabiyen lirukuuci rukuuc darteed kor looga qaado xidaa almankibayn labada garbood ku beegankood horaan usoo marnay garbahana inay gacmaha ku beegmayaan qeyb ka mid ah ay kaga beegmayaan garbaha qofka ee faraha horena ay ku beegmayaan dhagaha horana soo marna weyaan oo isdiidayna xadiista iyadaa xadiidka mankib i garba sheega iyo xadiidka dhaga sheega inay aad u kala fogayn oo markaas sidaad tidhaahdo gacmahaadaoo kale dhagihiina qaybbay kaga beegmayaan garbihiina qaybbay kaga beegmayan intaa iyada weyaan xadiidkii in muxuu ahaa la taabsiye ahayn waa tii aan soo marnayoo cilada ku jirtaan horey usoo sheegnay xadiidka kun iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasa caleyh raxmatullah akhbaranaa qutayb ibnu saciid qaala xadatana sufyan ibnu cuyeyna can izuhri can saalim ibni cabdillahi bni cumar waxaa weeyaan iqatun habtun faqiih can abihi abihi cabdillahi bni cumar ibn khadaab allahu taala an arda qala cbdillahi bni cumar raytu waxaan arki rasuul rasuulka ya rag sal l slam idaa goorta iftataxa asalaata salaada u furfurta yarfacu yaday labiis gacmadda ayuu kor qaadi jiray kow xataa yuxaadiya ilaa uu kala simo mankibay labadiis garbood waidaa rakaca goorta rukuucana isna kor buu qaadi jiray waidaa rafaca raasahu markuu madaxiis kor uga so qaaday min arukuuci rukuucdana kor buu qaadi jiray marka gacmaha kor loo qaadaa afar meelood ayaa waxa weeyaan asal ahaan ah takbiirat lixraam allahu akbar kow kadibna se u taagan tahay markii aad rukuucaysana allahu akbar sidoo kale markaad rukuucda ka soo kacaysana allahu akbar saddex jeer ma tahay marka afraad oo u dambaysan waxay noqonaysaa marka ataxiyaad ka soo kacdo labada ragca oo ataxiyaadka aad damaysato labada ragca oo ataxiyaadka aad damaysato ama duhur iyo casar iyo cisho ha noqdeeno ama waxa weeyaan maqhrib ha noqde ilan salaada subaxyada waa hal un ataxiyaade xilligaana korba loo qaaday afarta jeer waa afarta kor loo qaada gacmaha inta ayada weeyaan axaadiista marka howla ay ka warramaysa waa arrinta ayada ah waayo xadiidka kun iyo nacam maya gacmo kor looma qaadaya markii aad tusaale ahaan ataxiyaadka qofka uu la yimaado ood ataxiyaadka u atexiyaadsado kan dhexda ah oo iska soo kaco waa allahu akbar sooma ataxiyaadka dambe markuu u hoobto ood fadhiista gacmo kor qaad ma jiro salaam naqsasho jasaaka allah khayra waa salaam naqsasho weyaan ya sheekh goorma marka xilliga waay de marka ayada ma ogtahay eh, yani marka ayada markaad gacmaa raaraan aggeed joogta khaarij salaad mis dakhil salaad haye waktigeed yani qiraad ku jirta mise adoo yani markaad soo istaagtay maad allahu akbar tiri kadib gacmihiad qaaday haye ha naam masaladaas koleyba takbiirta iyo gacmo karuqaadka inay isla socdaan unba asala ah. takbiirta iyo gacmo karuqaadka inay isla socdaan asala ah. laakiin maxaad u reebi wax daliil maad u haysaa jamuus salluu kamaa ra'aytumuni usalli wax hadda la tilmaama waa sida nabi maxamed saman jir alayh sla marka waxyaabahan kale kulli waxay noqonaysaa qofka qardajeex sideedaba ariiqan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuu la imaado camal camalkaasna agtiisa ka fudud ood asaga u abyeelin uu ku waaya xawdka nabigeena ku waaya laga yaaba calai slat slam wax yar oo kooban adiga is leedahay wax dhibba ma lahane khaasatan markii qofka fiqiga markuu aad u akhristo oo ikhtilaafu alculamaa fiqiga khaasatan muqaaranka ah fiqi muqaaranka oo masaale masaa-isha farciga oo dhan wada khilaaf gelinayaan oo tan waa sidaas waa sidaa waa sidaa waa sidaa qolof saas yidhahdeen hal masale waxaad arkaysaa toban iyo labo qowl ay ku jirta marka haddii marka qofka uusan ixtiyaad samaynin aqwaashaas uu daba socda waxaa dhici karta inuu xawdka nabiga ku waayo calai sla marka haaliban haddii xadiid saxiixa ah meesha uu yeelo kow tan labaadna uu yeela sariix ee dilaalada ku cad lalaabasho iyo maba jirtaba nabigeena marka calai slat slaam wuxuu samayn jiray abu hureyra watiu lahaa aniga ayaa inkugu salaad eg nabi maxamed alai slat slam tanna waa caddahay oo waxaa weya ninka la yihaahdo cabdullahi bin cumar oo nabiga ugu raacitaan badnaa saas ayuu cadaynayaa cabdullahi bin mascuudna asna hakada marka in baabka hadla gacmaha io laisraaciyo umbaa un asala midda kale waxaad ogaataan salaadan aan tukanayna maanta nebi maxamed sidii laga arkayaa ay u tukadeen saxaabadii maba kala go-in weligeed salaad kadibna nebi maxamed alai sla raggii ka soo qaaday taabiciinta haddana ka soo qaadaysaanay ilaa maantadan salaaddan aad tukanaysid waxaa weeyaan hal maalin oo salaadaan ay dadka muslimiin soo marta ma jirin marka sidii loo tukan jiri caadigeed waa lidaalika culimadu waxay dhahaan camalu ahli madiina xuja mis xuja maa reer ahli madiina dadka madiina ah, reer madiina waxay ku camal falaan lianna nabi maxamed suu dhintay alayhi sla slam ariiqiisun bay iska hayeen meelba uga leexan waddadii adhay oon kuwa kasii dhibanayo hakada waa lakasii kala dhexlay marka camal ahli madiina xuja mis xuja maahay culimada ka hadlaan usuuliyiinta marka koleyba masalada waxaa umaynaa in oo oy kala harin ayaa loo baahan yahay sida xadiis ku cad wallahu aclam waayahay baabka todoba iyo siddeetanaad tarku dalika gacmahaas in kor loo qaado in laysaga taga iyuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo lix iyo labaatanaad qaala imaam nasa caleyh raxmat ullah ahbarna sweyd ibn nasr almarwasi wa iqa qaala anbana cbdullahi mubaarak iqatan tabtan xuja can sufyaan ibn saciid athawri iqatan tabtan xuja can caasim ibn kulayb aljarmi caaib caasim ibn kulayb aljarmi soo halkaa ma joogno aljarmi saduuq rumiya bilirja can cabdiraxmaan ibn aswad annakhaci wa iqa can alqama ibn qays annakhaci iqatan tabtan faqiihun caabid can cabdilaahi ibn mascuudi radia allahu taala arda qala cabdillah ibn mascuud alaa ahbirukum ma idiin sheegaa bisalaati rasul rasulka sal slam saladiis ma idiin sheegaa qaala wuxuu yidhi faqaama wuu istaagay farafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday awala maratin marka u horreysay uma lam yacud kuma laabanin yani mujadad yani hal mar unbuu gacmihii kor u qaaday takbiirat ixraamkii mar dambana uma laabanin laakiin cabdullahi bn mascuud radia allahu taala arda ahaa saxaabada nabigeeno ka badan ma meelahan kale oo kulli waxaa weeyaan lagu kor loogu qaadaa saxaabada kala sheegtay marka isaga mana anfinin oo waxaa weeyaan ma dhihin nabiga meeshaan may meel kale uma qaadin waa ficilkiisa weyaan ficilkiisa weyaan marka sida asalka ah waa waxyaabaha nabiga ka sugan calayhi sala slam in lagu camal falo weyaan isaga qeyb uu sheegay qeybihii kan rag kale ayaa buuxiyan oo sheegeen iqaamatu sulbi dhabarka in la ooga oo la taago i rukuuci rukuucd marka rukuuca dhabarka aan hoosa loo raaricin korna loo taagin oo la simo ayuu baabkan ubaabay qofka dhabar xanuun aan qabin dhabar xanuunkana daawo uu yahay rukuucda dhabar xanuunka waxa ugu fiican lama arka sirtaad qabsada xadiidka kun iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmatullah akhbaranaa qutayb bn saciid qaala xaddatana alfudayl ibnu ciyaad ataymi iqat caabid imaam can lacmash sulaym bn hiraan can cumaara ibni cumayr ataymi alkuufi wa habtun can macmar ibn rashid macmar cafwan abi macmar weyaan ibn rashid mahan can abi macmar abi macmarkaas sabkhara weyaan sabkhara alsdi waa iqa can abi mascuud albadri radia allahu taala arda qala wuxu abi mascuud qaala rasul wuxuu yih sal slem laa tujziu salaatun salaad ma gudayso laa tujziu salaatun salaad uma gudaysa maxaa idin qor rag nusqada ama nusqooyin kale maxaa idin qor ya nusqadan maaha tan maaha nusqooyin kale yahay ay tee waa taadadi isku nusqo manihin sooma tee waa taada daar macaarif me talo kale keena sheekh muuse talo mahayo mayna sheekh muuse isku nusqaan naha maynata ma hubtaa daarulmacaarif sooma dhib mala dhib dhib mala nusqadii aw sheekh xuseen aw maqan sheekh xuseen ah, kitaabka la lumay may isku nusqaan ah, isku mid ah. anagoo kala jarin waqti waan kala goosanay laa tujzi salaat salaatu laa yuqiimu rajulu ahy ahy axsanta saasa sa waa sa sida qorana sa laa tujziu salaatun salaad ma gudda oo ma ansaxda laa yuqiimu uusan ogeynin arajulu ninka dumarkin waa lamid qofka ayaa loola jeeda meeshaani fiiha salaada gudaheeda sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuuda weya dhabarka marka in la oga rukuucda garanay ayada saasaan u garanay oo dhabarki waaba la taagay laakiin sujuud see la sujuud ayadana waxaa wey in la bagtoa in la bogto si fiican sanki iyo muxuu aha wejigii laisla dhigo qofkana uu si fiican u bogto weyaan intii la rabay ula imaado sidaa unbaa muuqato wallahu aclam alictidaalu fi rukuuc baabu lictidaali in liistaago oo la tooso fi rukuuci rukuucda ayuu baabkan u baab yahay oo qofka isagoo markaa sujuud uu ka soo kaco weli aanan toos u istaagin uusan horey ka sujuudin xadiidka kun iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai aleh ramat alayh raxmat llah ahbarana ibn nasr almarzi wa hiqa qaala ambana cbdullahi mubaarak can saciid bn abi caruuba iqatu habtun ikhtalata fii aakhirihi wa xamaad ibnu salamata ibnu zayd ibnu dirham weeyaan waa iqatun habtun afan iqatun caabidun tagayara xifduhu fii aakhirihi can qataada ibni dacamata saduusi lbasri can anas bn malikin radia allahu taala anu arda can rasulilah wxu ku ri sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi ictadiluu fi rukuuci warukuucda ictidaal iyo sinaan la imaada oo dhabarka sima way oo sujuuda sujuuda walaa yabsud yuusan fidinin axadukum midkiin diraacahi labiis dhudhun dhulkiisan ku fidin kalkalbi eygaoo kale eyga markaad fadhiyo waad aragteen lugaha saasuu dhulku dhiganayaa oo jiqilka laga soo bilaabo saas marka saasaa la rabaa jiqilada kor in loo qaado waanoo iman doontaa insha allah taala iyadoo mufasala ah. managa gaarnabe maba la gaarshoomustaas laakiin shaki ma lahan in meesha ayada ay sata sidaas sheegtay meesha uu qofka ku tukana halka ayada muxua fiirinaya meesha wejigiis halkaas nacam saas oo kale dadka saas samaynan hadda markii laga baxa corona hor suuragal maahan rag badana muxuu ahaa ay halkaaska gelaysa hadda hadda galow hadda saarabta yeelowa laakiin ma lagu ogeliy taqriiban in lagu dhejiy ubaa la diida saas oo lisqabadsii laakiin xogaho in haddii suuragal ay ku noqonaysa inaad yar kala bixiso saas dabcan ma jirays qaar waay inay saas samaynayn dabcan gacmihii ay marka qiblaka soo jeedinaan isku soo jeedinaan saas taasoo kale waa khalad gacmihii saa ah haddii marka aad yara kala saa dhahdo qofna aad dhibayn waa fiicanta dhibna ma laha dhiban ma laha may hadduu kugu dhagan yahi waa sidun fattaqu llaha ma staaa sidun ha qasab waa ku qasbanaani fattaqu llaha ma stataatum waayahay marka eyga waad aragteen saasuu lagaha u dhigtaa markuu marka saas lama ogola in shaqiilaha lulkala dhiga lama ogola kor in loo qaado ama xasullaha kor loo qaado kitaabu tabiiq gacmaha in laisku dhajiyo saa laisu geliyo kadibna jilbaha iyo bawdooyinka dhexdooda la geliyo tabiiq kaas waa tabiiq waxaa loola jeedaa qofki inuu gacmihiisa intuu saa u jamciyo isdhexgeliyo iyagoo saa iskugu duuban kadibna aad bawdooyinka iyo jilbaha dhexdooda aad dalaqsiis xilliga rukuucda iyo xilliga sujuudda ayaa waxaa la lahaa tabiiq tabiiqaasaa lalahaa tadbiiqaas marka beriga wuxuu ahaa wax oo lis amray ayuu ahaa laakiin waa noo iman doonta waa la nasakhay mansuuq wa jilbaha in la qabsada caadi ay hadda lisfaray saasun baa la yeeli nacam baabu tabiiqi tabiiq ayuu baabkan baabay xadiid kun iyo sagaal iy labaatanaad waa xadiid saxiixa qala alimaam nasfi caleyh raxmat ullah akhbarana ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari albasri iqa qaala xadaana khaalid ibn xaaris alhujaymi iqatu habt can shucba ibn xajaaj waa imaamka can sulaymaan ibni mihraan alkaahili waxaa alacmash qaala samictu waxaan ka mal ibraahim ibn yaziid anaqci iqatu xuja qaal yuxadiu isagoo ka warramay can calqama calqama ibni qays iqatu habtun faqiihun caabid walaswad ibnu qays weeyaan iqatun mukhadram mukthiru faqiih anahuma labadood calqama iyo aswad laba nooc lolos ay iskugu tagta xadiiskaas anahuma ayaga kaana waxay n cabdilaahi cabdillahi bn scuud ay la jireen fii beyti gurigiis waa xirta cbdillahi bn scuud labadooda fa qaala wuxuu yidhi asalla haulaa kuwan miyay tukadeen iwelajeeda ma taqaanaa amiirkii marka id amiirka ah magaalada madiina oo salaadii buu dhigi jiray iwelajeeda asalla haulaa kuwan ma tukadeen qulnaa waxaani nacama riwaayada hore soo dhaafanayn waxay ahayd laa may tukanin yani may tukanin labadaba dhib mala marka labadaba wax dhib oy leedahay ma jiraan weyaan maxaa yeelay xaadiada waxaa dhici karto maadaama xirtiisa ay ahaayeen inay laba jeer ahayd oo marna laa ay yidhahdeen marna nacam ay yidhahdeen weyaan fa amahumaa imaam ayuu u noqday wa qaama uu istaagay baynahumaa dhexdooda bikayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iqaama la-aan qaal wuxuu yidhi idaa kuntum haddii atiin alaaatan saddex fasnacuu haakada sidaan yeela saas ayuu ku yidhi cabdullah mascuud radi allahu ta arda wa kuntum akara min dalika intaas in ka badan haddii aad tihiinna falyaumakum imaam ha idin noqdo axadukum midkiin walyafrish dhulka hadhiga kafayhi labadiisa calacalood ama walyafrish ha firaash ha ka dhigo ha dhexgeliyo kafayhi labadiisa calacalood calaa fakhidayhi labadiisa bowda fakaanamaa fakaanamaa waaba iyada oo anduru aan ilaa ikhtilaafi asaabici rasul rasulka sal slam farihiisa isdhex isdhex mareen isdaba mareen anuu fiirna weyaan yani wuxuu leeyahay markii aad rukuucaysaan ama sujuudaysaan gacmaha sa isu dhexgeliyo kadibna boondooyinka dul saara gacmaha iyo kafka iyo alacashana hoos geliya weyaan sidaas ula jeeda wallahu aclam iyadoo ka cadna waa noo imaan doontaa xadiidka dambe xadiid kun iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam ns alي mat abaranii axmed ibn saciid الrubaطi iqaة xaafid qala xadaثna cabdiرaحman ibn cabdالlahi almuqri iqa qala anba'na cmr wahuwa ibnu abi qays alsraq alkuufi saduuqan lahu awhaam can azubayr ibnu cadiy alhamdani iqa can ibrahim bn yaziid annakhaci can aswad wacalqama labada waan soo marnay qaala waxay yihaen sallayna waxaan tukanay maca rasuuli baan tukana sal slem macahe maca cabdillahi bn mascuud ayaan la tukanay radia allahu taala arda fii beyti gurigiisaan kula tukanay faqaama baynanaa dhexdanaga ayuu istaagay fawadacnaa aydiyana gacmahanaga ayaan waxaan saarnay calaa rukabina jilbaha ayaan saarnay fanazacahaa uu ka qaaday uu ka siibay jilbihii gacmihii aan saarnay ayuu ka qaaday faqaalafa bayna asaabiina farahanaga ayuu muxuua isdaba mariyey oo saan isu dhexgeliyey kow wa qaala wuxuu ra-ytu rasul baanak sal l slam yafcalu isagoo samayna intuu kafaraasa isdhexgeliyey ayaa bowdooyinka iyo jilbaha dhexdooda la geliyey intay salaada ku jiraan xadiid kun iyo ko iyo soddonaad waa xadiid saxiix qaala ibn sali raxmatullah akhbarana nuux ibnu xabiib iqa qaala canba'ana ibnu idriis cabdulaahi ibnu idriis alawdi iqat faqiih caabid can caasim ibnu kulayb aljarmi iqat rumya bilirjac can cabdiraxmaan ibn swad cabdiraxmaan ibn aswad ibn yaziid annaqci wa iqa can calqama can cabdillahi bn mascuudin radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi mauud callamanaa waxaana bay rasul rasulka sal slam asalaad salaad ayuuna baray faqaama wuu istaaga fakabara allahu akbar ayuu yidhi falamaa goortii araada uu doona an yarkac inuu rukuuca abaqa yaday labis gacmood ayuu isku dhejiyey bayna rukbatay labadiis jilbadood dhexdooda ayuuna geliyey wa rakac wuu rukuucay fa dalika arrinkaa wuxuu gaaray sacdan sacad ibn abi waqaas ayuu gaaray radi allahu ta arda fa wuxuu sadaqa akhii walaalkay run buu sheegay qad kunnaa waxaana nafcalu kuwa fala hada arrinkaas uma kadibna umirna waxaana la faray bi yacnii wuxuu la jeeda alimisaaka in la qabsado birukab jilbaha naski inuu dhacay marka yaa sheega ninka la sacd ibn abi waqaas ayaa naski inuu dhacay berigi hor inay ahayd in eh, gacmaa laisku dhajiyo hoos la geliyo in la samayn jir lakin marka dambe la faray in jilbaha la qabsado xadiid ka sii cad waa noo iman doonta insha allah tabaraka watacala baabka dambeeyo nasku daalika jilbaha iyo bowdooyinka dhexdooda gacmihii isku eh, issaaran in la geliyo in la naskhay ayuu baabkan ubaabay xadiidka kun iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimaam anasai aleh raxmat lla akbarana qutay bn saciid qala xadaana abu cawaana alwadax ibn cabdillah yashkuri wa iqatu tabt can abi yacfuur abi yacfuurkan waxaa la yihaha waqdaan alkuufi waa iqa can muscab ibnu saciid ibnu sacd muscab ibnu sacd ibn abi waqaas weeyaane waa iqa qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday ama aan ku tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisa ayaan ku tukaday wajacaltu waxaan guda galay ama waxaan yeelay dhah yadaya labadeed gacmood bayna rukbatay labadeed jilbood dhexdooda ayaan geliyey fa lii wuxuu yidhi marka aabba aabbihiisa wuxuu dhihi irib geli bikafayka labadaada mxuu calacalood calaa rukbatayka labadaada jilbood idrib waxaad saartaa cafwan bikafayka labadaada mxuu ahaa calacalood calaa rukbatayka labadaada jilbood saa u saar weeyaan qaala wuxuu yidhi uma kadibna facaltu dalika arrinka ayaan sameeyey maratan ukhraa mar kale ayaan sidii hore ku noqday oo tabiiq ayaan sameeyey fadaraba yadayya labadeed gacmood ayuu mxuu ahaa ku dhuftay dharbaaxda ama ul ku dhuftay wa qaala wuxuu yidhi ina anaga qad nuhina can hada arrinka waa nagala reebe umirnaa waxaana la faray an nadriba inaan saarno bilkufi calacalaha cala rukabi jilbaha inaan saarno sida haddaan samayna ayaana la faray marka markii dambe hadal waa ka tagtay gacanqaad ay gaartay soo ujeedaan gacanqaad ay gaartay sidaa weyaan xadiidka kun iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasa aley raxmat lla abarana axmed bn cali falaas iqa weyaan iqatun ah, iqatun xaafid weyaan qala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi weyaan iqatun habt can zubayr ibn cadiy alhamdani iq can muscab bn saciid can muscab bni sacdin ah ibn abi waqaas iqa qaala rakactu waan rukuucay faabaqtu gacmaygo isku dhegan ayaa jilbaha iyo owdooyinka dhexdooda geliyey faqaala abi abe wuxuu yidhi ina hada arrinkan shayan waa shay oo kuna aana nafcalu kuu fal ayaan ahaan jirnay uma kadib irtafacna waxaan kor usoo aadnay ila rukabi jilbaha ayaan soo aadnay xaggood saas ayuu leeyahay radi allah waa tii la faray alimsaaku qabasho la qabtay birukbi jilbaha fi rukuuci rukuucda iyo baabkan ubaabi xadiid kun iyo afar iyo sodonaad waa xadiid saxix isnaad qaala imam nasa alih ramatullah akhbarana maxamed bashaar bundaar waa hiqatun habt qaala xadaanii abu daawuud abu daawuudkan waa sulaymaan ibnu daawuud ibn jaaruud aayaalisi weyaan waa hiqatun xaafidun halia fi axaadiid dhowr xadiid ayuu ku khaldamay qala wuxuu yihi xadaanaa shucba waa imaamkii acmash sulaymaan bn hran weyaan can ibrahim yazid anaqaci can abi cabdiraxmaan cabdilaahi abi cabdiraxmaankan waxaa la yihahdaa cabdullaahi ibnu xabiib ibnu rabiicata assalami bifatxi siin assalami aabihii marka saxaabi ayuu ahaa waa iqatun tabt ninka isaga abu cabdiraxmaanka waa cabdullahi ibnu xabiib la yihah ibnu rabiica can cumar ibn khaaab radia allahu ta arda amiiru lmuminiin qaala wuxuu yidhi sayd cumar sunnat lakum sunnat waxaa lidin jeyay lakum adinka rukabu jilbaha inaad qabsataan xilliga rukuucda famsiku birukab jilbaha qabsada weeyaan xadiid kun iyo shan iyo soddonaad asna waa saxiix alisnaad qaala alimaam anasai aleyh ramat llah akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi iqa qaala ambana cabdillahi bn mubaarak imaamkii can sufyaan ibnu saciid athawri can abi xasiin bifatxi alxaa can abi xasiin cuثmaan ibnu caasim alasadi alkuufiy iqat tabt rubama dallas can abi cabdiraxmaan الsalami can cumar ibn khaaab radia allah ta arda qaala wuxuu yihi cumar qaala cumar wuxuu yidhi inamaa in kale maahan asunatu sunnada alahdu birukab jilbaha la qabsada ayaa sunna ah. saas ayuu le radi allahu taala arda hadduu sunna saxaabiga marba haduu yidhaahdo min asunnati aw sunna lakum hadduu yidhaahdo waxaad ogaataan xadiidkaas wuxuu leeyahay lahu xukm alrafci in nabiga loo koryeelay xukunkiis ayuu leeyahay qaala rasuullah kaligeed maaha waxyaabaha lagu xukumo xadiidka inuu leeyahay inuu yahay xadiid nabigeen u yiri sal slam saxaabiga haduu yihah min asunnati hadduu saxaabiga yihahdo waxaa weyaan lahu xukmu rafci inuu nabiga yihi ayuu ka dhigan yahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu mowdici raaxatayn labada calacalood meesha ay fuulayaan fi rukuuci ragga rukuucda alrukuuca labada calacalood xaggay qabanayaan ay ku istaagayaan ayuu baabkan ubaabay jilbihii weyaan agagaarkeeda waa jilbihii un meel kale maha xadiidka kun iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixun ilaa jumlat alasaabic jumlada faraha asaabicda ka warramaysa oo noo imaan doonta intaan ka ahayn inta kale waa weyaan qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat ullah akhbaranaa hanaad ibnu sari abu sari waa iqa fii xadiidihi xadiidkiisii can abilaxus uu ka warramay salaam ibnu sulaym waa iqatu mutqin saaxib alxadiid can caطaa ibnu saa'ib abu saa'ib alkuufi saduuqun ikhtalat can saalim albaraad alkuufi iqa weeyaan qaala wuxuu yidhi ataynaa abaa mascuud albadri ayaa u nimid radia allahu tan arda faqulnaa le waxaan u nidhi xadinaa nooga waram nooga waran an salaati rasul rasulka sal sl salaadiisa faqaama wuu istaagay bayna aydina hortan ayuu istaagay wa kabara allah akbar ayuu yidhi falamaa goorta rakaca u rukuucay wadaca raaxatay labadiisa calaa ardi ayuu wuxuu saaray calaa rukbatayh labadiis jilbood ayuu saaray wa jacala wuxuu yidhi asaabicahu farahiisana asfala min dalika hoos buu ka mariyey calaa calihi wuxuu saaray jilbihii markuu saa u saaray kadibna wuxuu sameeyey wuxuu hoos mariyey farahina hoos ayuu mariyey waayahay falamaa goortii rakaca uu rukuucay wadaca wuxuu saara raaxatay labis cala calood hay raaxataynka halkan ankacaddada weyaan meeshaas qaybtaas ayaa raaxa la yidhahdaa halkaas marka labadaas cankacadde ayaa wuxuu saaray calaa rakbatay labis jilbad ayuu saaray wa jacala wuxuu yeelay asaabicahu farihiisana wuxuu muxuu ahaa yeelay asfala min dalika hoos buu ka mariyey wajaafa wuxuu kala fogeeyekala fogeeyey bimirfaqayhi labadiisa xusulna ama jiqilna wuu fogeeyey uu kala dhurjiyey oo halkaas kuma dhijinin saasuu muxua u fogeeyey waayahay xata stawaa ilaa uu kaga ekaada kullu shayin shay la arko minhu isaga ka mid ah ilaa aad ka xasilo weyaan dumaaniinadii waa xasiloonidii yani rukuucdii uu ka xasilo wax kale maaha xata stawaa kullu shayin minhu macnaheedu waxaa weyaan shay kasta oo jirkiis ka mid ah ilaa aad ka xasilo dhaqdhaqaaq meesha uu ka baxa waa umaaniinadii oo arkaanta ka mid ah salaada ka mid ah uma kadibna qaal wuxuu yihi samic allahu liman xamidah ayuu yidhi ilaahay subxana wataala wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman xamida oo qofka kuma hadyo faqaama wuu istaagay xata stawaa ilaa aad muxuu aha kaga ekaado kullu shayin shay arko minhu isaga jirkiis ka mid ah uu ka xasila weeyaan umaaniinadii baabu mawaadici asaabic lyadayni fi rukuuc baabu mawaadici asaabic lyadayni labada gacmood farahooda booska ay saarmayaan fi rukuuci rukuucd ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixun biistinaai maa taqadama faraha wixii ka soo haray inta kale waa saxiix weeyaan xadiidka horun bay isku macno dhow yihiin qaala alimaam nasacali ramat lla akhbaranaa axmed ibnu sulaymaan aruhaawi ama rahaawi iqat xaafid qaala xadaanaa xusayn xusayn ibnu caliy ibnu lwaliid aljucfi alkuufiy waa iqatu caabidun muqri can zaa'ida ibni qudaama athaqafi waثiqaة habt صaaxib الsuنة can caطاء waxaa weeyaan ibnu saaib wa caطاء ibnu saaib waa saduuq اkhtalط hy can salim ibn abi cabdillaah albaraad waa salim ibnu can salim ibnu ma idin qor abi cabdillah kale idin qor ha salim abi cabdillaahi abu cabdillahi albaraadna waa la yihahdaa salim albaraadna waa la yihahda marka abu cabdillahina waa kunyadiisii alkuufi waa iqa can cuqba bni camr albadri radia allahu taala arda qaala wuxuu yihi cuqba ibnu camr caamirna waa la yihahda cuqba ibnu camr cuqba ibnu camr labada waa la dhahaa qaala wuxuu yidhi alaa usalli lakum maan idiin tukada kamaa sidii ra-aytu anaka rasul rasulka sal sl sl soo tukada nabiga alle si tukan jiri maan inkugu tukada oo idin barab faqulnaa waxaan idhi balaa noo tuko weeyaan faqaama wuu istaagay falamaa goorta rakaca u rukuucay wadaca wuxuu saaray raaxatay labadiis muxuu ahaa canka cadde calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu saaray wajacala wuxuu yeelay asaabicu farihiisana min waraa'i rukbatayhi labadiis jilbood gadaashood ayuu muxuu ahaa hoos ayuu ka mariyey wajaafa ibtayhi labadiis kelkeloodna wuu kala fogeeyey xata istaqara ilaa uu ka sugnaada kullu shayn shay larko minhu ka mid a meeshii loogu talgala uu ku sugnaada dumaaniinadii waa xasiloonadii uma kadibna rafaca raasu madiisu kor u qaaday faqaama wuu istaagay xata istawaa ilaa kaga ekaado kullu shayn uu muxuuha ka sugnaada weyaan ka xasilo uma kadibna sajada wuu sujuuday fajaafa wuxuu kala fogay bibطayhi labadiisii kilkilood xata istaqara ilaa ka sugnaada kullu shayin shay la arka oo minhu isaga ka mid uu ka sugnaado weeyaan uma kadibna qacdu wuu fariistay xata istaqara ilaa ka sugnaada kullu shayin shay la arka oo minhu isaga ka mid ah oo ka sugnaado weyan umaaninada ayuu ka hadlaya uma kadibna sajada wuu sujuuday xata istaqara ilaa ka sugnaada kullu shayin shay la arka oo minhu isaga ka mid ah arbaca rakcatin afar rakca sidaa ku sameeyey uma qaal wuxuu yidhi hakada sidaan baan raytu haka rasul rasulka sal slm yusalli isagoo tukani wahaakada sidaan buu kaana ahaad yusalli mid na dujiye annaga saas ayuu nabiga ahaan jiray sala allahu calayh waslm saas ayuu yidhi marka in salaad dadka la bari karo oo salaad xataa wakhtigeeda aan la joogin qofka dadka inuu baro darteed salaad tukan karo ayaa baabkan laga qaadanaya baabu tajaafi fi rukuuc rukuucda in la kala fogaado oo qofka jirkiisa uusan isu dumin isu dunmin inay daruuro timaado ama ciriiri ujir waa gooni ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixun lighayrihi qaala alimaam nasr alih raxmat lla abarana yacquub ibraahim addowraqi iqatun xaafid can ibni culaya waa waxaa weeyaan ismaaciil ibni culaya weyaan iqatun xaafid can ataa ibni saa'ib saduuqun ikhtalaq can saalim albaraad weeyaan qaala wuxuu yidhi qaala abu mascuud wuxuu yidhi albadri qaala qaala abu mascuud mascuud wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi laba jeer soo celiyey maxaa idin qoran saasumbaa idin qoran alaa uriyakum alaa uriikum idin tusiya kayfa sidii kaanu u ahaaday rasul rasulka al sl sli u tukada su-ahay tusiya qulna waxaan idhi balaha faqaama wuu istaagay fakabara allah kol ayuu yidhi falamaa goorti rafaca ama rakaca uu rukucay jafa wuxuu kala fogey bayna ibday labadiis kalkelood ayuu kala fogeeyey xataa ilaa ma lama xataa ya afan hahay aan ku noqdo marka alaa uriyakum alaa uriikum idin tusiyaa kayfa sidii kaanuu ahday rasul la sal slam yusalii mid uu tukado qulnaa waxaan idhi balaaha faqaamuu istaagay fakabara allah akbar ayuu yidhi falamaa goorta rakaca uu rukuucay jaafa wuxuu kala fogeeyey bayna yaday labiis kalkelood ayuu kala fogeeyey xataa ilaa maa lamaa ay id weyaan lamaadaan macaani badan ayay leeda laakiin hadda macnaha ugu dhow xadiidka waa id weyaan xataa ilaa maa lama staqara ay id istaqara goorta u sugnaaday shay la arka oo minhu isaga ka mid u weya xataa lama istaqara xataa ida istaqara kullu shayin minhu markuu shay kastoo asaga ka mid u rafaca ra'sahu madaxiis kor u idaa weyaan idaa hay fa wuxuu tukaday arbaca rakcaatin afar rakac haakada saam uu tukaday wa qala sidaan baan ra'aytu arka rasul rasul sl soo tukani saas ayuu leeyahay ninka la yhah mascuud albadri radia allahu tacala anhu arda marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam allah bar markuu la yimaado labada kalkirood ayuu kala fogeyn jiray dumaaninaduna ku dadaali jiray afarta ragcana si u tukaday ayuu tusay kadibna wuxuu ku khatimay sidaa baa nabigeena u tukanaya ayaa arkay sala allahu calayhi waaali wasalam hada wallahu aclam sala allahu waslama cala abdihi rasuulihi mustafaa